alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wman ihtada bihudah qala almualifu ashaykhu abu cabdiraxmaan cabdallah bn axmed aliryaniyu xafidahu llahu tacaala fi kitaabihi almabadi almufida fi musطalix alxadiid almabadi almufida fi musطalix alxadiid qala alxadiidu laxad alaxaadu lugat jamcu axad bimacna alwaxid wakhabru lwaxidi huwa ma yarwihi shakص waxid isilaaxa ma huwa ma lam yajmac shuruud almutawaatir aqsaamu alxadiidi alaxaadi wayanqasimu alxadiidu alaxaadu ila qismayn wadalika biictibaarayni mukhtalifayn wayandariju taxta kuli qismin aqsaamu waanwac famin xaysu alcadad fi طabaqaati sanad ila halaaثati aqsaam almashhuur alcaziizu algariib wmin xaysu alqabuuli wاlrad ila qismayn almaqbuul wاlmarduud ومن xayu rutba ilى خمسة أقسام kama sayaأti mualifku raximah اllah xafidah اllah waxa uu inoo sheegay in xadiiska la qaybiyo oo bictibaari wusuulihi ilayna loo qaybiyo laba qaybood in loo qaybiyo mutawaatir iyo axad mutawaatirkana loo sii qaybiyo mutawaatir lafdi iyo mutawaatir macnawi ayib xadiiska mutawaatirkaana wuu inoo sheegay isilaaxiis tacriifkiisii oo uu koobay qeybta labaad waxa weeyaan axaad wuxuu <clears throat> nagu yihi qeybta labaad ama qismiga labaad waa al alaaxaad sheekhu wuxuu uhi alaaxaadu axaadku luqatan xagga luqada jamcu axadin axad oo la jamciyey wey ya daftar waa mufrad dafaatirna waa maxay wa jamc kitaab waa mufrad kutubna waa jamc marka waxaa lagu markay culimadu ku sheegen waxay ka odhanayaan kutub waa jamcu kitaabin ya ama dafatir waa jamcu daftarin daftaroo mufrada jamiciisii wey a marka muxuu ku i marka aaxaad luqatan waa jamcu axadin lafdiga axad oo la jamciyey wey oo laga dhigay tiro wa khabaru lwaaxidi khabarka khabar waaxidna waxaa la yidhaahdaa warka qof sheega waxaa looga jeedaa ama wuxuu yahay huwa maa yarwiihi huwa maa yarwiihi waa kabarkay weriya waa khabarkuu weriyo shaksun waaxidun qof qori marka haddaad naqasho khabaru laaxaad waxa weeye khabar uu wariyey qof keliyi dabaqad dabaqaadkiisa ka mida ayaa qof keliya wuxuu wariyaa luuq ahaan waxaa la yidhaahdaa qof keliya wixii uu wariyaa luuq ahaan waxaa la yidhaahdaa khabaru laxad waay marka maxaanu leenahay axad iyo axad haddaynu af soomaali ku cabirno alfaada kale ee mufradka iyo jamaca ay waa la mide waxa weeyaan waa waaxid iyo wadar soo ma waa midhiyo waa waaxid iyo wadar oo qof keliya iyo dad jamca khabar axaad markaynu saa ufasirnayn waa wixii qof keliya weriyo waa luuqad ahaan xagga luuqada wasilaaxan eray bixin ahaan eray bixin ahaan muxadisiin khabarulaxaad maxaa u yaqaanaa huwa khabarulaxaadku maa lam yajmac waa kii waa wixii aan kulaansanin shuruud mutawaatiri mutawaatirka shuruuddiisa shuruud mutawaatir shuruuddii mutawaatirka xadiiska aan shuruuddii mutawaatirka dhammaystirin ee aanay shuruuddii mutawaatirku u wada dhammaystirmin ama ku wada dhammaystirmin ayaa maxay la yidhahdaa khabarul axaad waa war koobanba khabar kasta oo shuruuddii mutawaatirka laga waayo muxadisiin maxaa u yaqaana khabarul axaad bas waa intaas oo shuruudda mutawaatirku maxay ahayd xadiiska mutawaatirka shuruuddiisu waxay ahayd ko inay wariyaan jamac jamac fara badani ama jamacan tiro ku koobnayni inay wariyaan ko jamacaasi waxay ka warinayaan jamac lamida waa maxay jamacaasi waxay ka mid jamac lamida si kale haddaynu nidhaahno waa khabar ay wariyeen tiro badani waa shardigii koobaad tiradaa badani caadadu iyo sida caadadu ku dareertay suurtagal maaha waa tiro aanay suurtagal ahayn ma waxa weeyaan inay isku waafaqaan been waa shardi labaad tiro badani waa inay wariso tiradaasina ay tahay tiro aanay caadi ahaan suurtagal ahayn inay isku waafaqaan been waa shardi labaad shardiga saddexaad waxa weeye jamaca warinaya faraa badani waa inay jamac kale oo lamida ka wariyaan yacni dabaqaadka sanadkiisu dhammaan waa in jamac jamacba jamac ka wariyo wa shardi saddexaad shardiga afraad waxa weeye waxay warinayaan wax ay wax ay u goobjoog ahaayeen waa inay wariyaanoo ay leeyihiin waanu maqalnay waanu aragnay waxa weeyaan ay leeyihiin waa inaanay wax caqli ku dhisan khabarkooda aan laba laba wegi caqli bay ku dhisantahay soo ma ya waa inaanay khabarkay warinayaan saasoo kale u noqon khabarkay warinayaan uu noqdo waxay goobjoog u ahaayeen li waanu maqlaynay waanu arkaynay waanu taagnayn waanu xaadirnay garanaysa shuruudda noocaasa hal shardioo kamida ama ka badan khabarka laga waayey axaad baa la yidhaahdaa khabarka shuruuddaa laga wada helayna mutawatir baa la idhahda intaas ma adagta huwa maa lam yajmac shuruud almutawaatiri waa xadiiska aan jamcisanin ee aanay ku dhammaystirmin shuruudi mutawaatirku wayanqasimu lxadiidu xadiisku wuxuu u qeybsamaa alaxaadu xadiiska aaxaadkay wuxuu u qeybsamaa ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qeybsamaa wadalika labadaa qaybood u u qeybsamayaana bictibaarayni mukhtalifayn waa markaa laba laba laba dhinac oo kala duwan laga eego ama laba xaaloo kala duwan marka laga eego ayuu wuxuu u qeybsamayaa waxa weeyaan wuxuu u qeybsamayaa laba qaybood xadiiskii axaadka waynu qaybinaynaa buu ku leeyahay mualif raximah llah laba qaybood waynu qaybinayna lakiin labadaa qaybood aynu u qaybinayno laba dhinacoo kala duwan laba angaloo kala duwan laba xaaladoodoo kala duwan ayaa la eegaya wayandariju waxaa soo hoosgelaya labada ictibaaruu sheegaya waxa weyaan sheekhu mar waa la qeybiyaa xadiiskii maaragtay mutawaatir axaadka ahaa waxaa loo qay waxaa la qeybiyaa marka laga eegayo xagga inuu maqbuul yahay oo la aqbalayo oo oo la xujaysanayo oo waxa weeyaan Ehm, saxiix inuu yahay oo uu sugan yahay xagga sugnaanshaha iyo aqbalaadda iyo xagga inaan la aqbalayn ama la radinayo taas waa markaa waxaa loo qaybinayaa min xaysu alqabuul warad waxaa loo qaybinayaa maqbuul iyo mardud soo ma axaadkii waxaa ka soo baxaya wax maqbuula xadiis maqbuula oo aynu aqbali doono oo la leeyahy wuu sugan yahay oo la xujaysan doono fi ljumla ayaa ka soo baxaya waay iyo xadiis marduuda ah oo axaada oo aan la xujaysanayn oo la celinayo maqbuul iyo marduud bu aggaa uqaybsamaya ha ama saxiix iyo daciif buu uqaybsamaya min xayu sixati wadacfi haddaa tiraana waay marna xagga cadadka dabaqaadka sanadkiisu sanadkiisa dabaqaadkiisa sanad sanadku wuxuu uqaybsamaa dabaqaad silsilada rijaasha ee abtirsiinta xadiiskaahi dabaqaad bay uqaybsantaa abaqa saxaaba abaqa taabiciina abaqa taabicu taabiciina abaqa taabicul atbaaca saas loo qaybsana dabaqaadkaa loo qaybiyo ee faraa badan leh ee loo qaybinayo marka loo eegana saddex qaybood ayaa loo qaybin doonaa saddex qaybood ayaa loo qaybin doonaa marar kale waa la qaybin doonaa oo aqsaam ayaa iyadana laga dhigi doonaa aqsaam ayaa laga dhigi doonaa waay laakiin sheekhu in kooban oo aynu wax ku fahno ayuu rabaa inuu inoo sheego wuxuu yidhi wayandariju waxaa soo gelayaa taxta kulli qismin qismi kasta hoostiisa aqsaamun qeybo iyo wa anwaacun noocyo fa min xayu alcadad marka laga eego xagga tirada waa ictibaarka koobaad ama fa min xayu alcadad fii abaqaati sanad dabaqaadka sanadka cadadka ay yihiin marka la eego wuxuu u qeybsamayaa iyo tiraday dabaqaadku yihiin wuxuu u qeybsamaya marka la eego ilaa alaaati aqsaamin baa loo qeybay xadiidka dabaqaadkiisa dabaqad kastaa tirada ay tahay ilan mutawaatir way ka yartay baa lagugu yiri soo dabaqad kastaa tirada ay tahay marka la eego saddex qaybood bayna xadiiskii axaadkaa u qaybinayna maxaynuu qaybinayna waxaanuu qaybinayna mashhuur iyo casiis iyo gariib saddexdaasuu u kala bixi doona mid walba mashhuurow maxaa tahay casiisow maxaa tahay gariibow maxaa tahay way noo iman doonta hadda waxaad i haysaa in xadiiskii aaxaadka ahaa ee aan mutawaatirka ahayn marka la eegayo dabaqaadka sanadkiisa tirada ay yihiin marka la eego inuu saddexdaa u qaybsano oo cala sabiil mithaal xadiiska dabaqaadka sanadkiisa oo dhami toban nin ka badan yahay laakiin dabaqada saxaabada oo keliya hal saxaabi qura tahay xadiiskaa qariib baynu u bixin doonaa dabaqaadkiisa dabaqa waliba toban bay ka badan tahay laakiin dabaqadii saxaabada ayaa maxay tahay ha hal saxaabi qura xadiiska qariib baa noo bixin doona oo dabaqada yar baa xukunka yeelanaysa maalan xadiiska dabaqaadkii sanadkiisu dhammaana ay toban ka bataan halla hal e, e, dhammaan toban ka bataan hal kami e, hal kamida dabaqaadka maaragtay hal kamidina ay noqoto saddex qof qura ay dhaafi weydo marka la eega asaaniidu leeyahay xadiiskaa mashhuur baynula bixi doonaa dabaqada yarbaa intii badnayd xukumaysa xagga magaca marka sidaasaynu sheegi doonaa marka marka la eego dabaqadii saxaabadu waa imisa dabaqatu taabiciin waa imisa imise taabici baa xadiiskaa wariyey imise saxaabi baa wariyey tabacu taabiciinta imisa ka wariyey tabacu atbaaci taabiciinka imisa ka wariyey marka dabaqaadkaa la eego xadiiskaa dee way kala badanayaan dabaqaadka marka tirada dabaqada marka la eegayo ictibaarkaasi saddexaasaa loo qaybiya inuu xadiiskaas aaxaadkaay maqbuul yahay oo la aqbalayo iyo inuu marduudun mid la celinayo la aqbalaynin yahayna waa ictibaarka labaade wuxuu u qaybsamaa iyadana maqbuul iyo marduud wa min xayu alqabuuli waraddi marka la eegayo xagga in la aqbalayo xadiiskaasi oo xadiis la xujaysanayo oo waxa weeyaan sugan uu yahay iyo waraddii in la celinayo marka la eegana ilaa qismayni baa loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa almaqbuulu almarduudu humaa labadaa qismi almaqbuulu weeye iyo almarduudu iyo almarduudu marduudkii weeye taana waa labadaasna way u qaybsamaan culimada ictibaar kale ayay ahlulcilmiga qaarkood sheegeen o waxay dhahan xadiiska marka la eego inuu maqbuul yahay inuu marduud yahay wuxuu u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa waxa weeyaan صaxiix صaxiix iyo ضaciif maala ama صaxiix iyo غayru صaxiix iyana waa cibaaro labaad oo lagu cabiro wa min xayu rutbati marka laga eego martabada uu xadiisku taagan yahayna ilaa khamsati aqsaamin buu uqaybsanaa shan qaybood oo xadiiskii maqbuulka ahaa ayaa aqsaam noqon doona cafan xadiisku martabada uu taagan yahay xagga sixada xagga xasannimada xagga dacfiga waxaa loo qaybin doonaa shan martabadood kamaa sayatii sida idan sheekh halkan wuxuu inoogu sheegay xadiidu laxaad tacriifkiisa iyo aqsaamtiisa ayuu halkana inoogu sheegay halkaa waxaad ka fahantay maadaamuu ku yihi xadiiskii aaxaadka ah wax maqbuula ama saxiixa iyo wax khayru saxiixa oo marduuda ah ayuu yeelanayaa waxaad ka fahantay xadiiska mutawaatirka ahi inuu ma hadday mutawaatirnimadiisu sugnaato inuu wada yahay maay wada maqbuul iska hadduu mutawatir noqdo ya shuruuddii tawaturka dhamaysto waa maqbuul laakiin waa inuu horta shuruuddii laga wada helaa soo ma waxa kalead ka fahamtay waxaa kalead ka fahamtay xadiiska mutawaatirka ah iyo xadiiska aaxaadka ahi waxa ay kudu ku kala duwan yihiin iyana waad ka fahamtay iyana waad ka fahamtay xadiiska mutawaatirka ahi waxaa la isla ogolaya iyadana inuu faa'iideeyo cilmi yaqiiniya ah. soo maa laakiin xadiiska axaadkaa maxaan kugu yihi shalay maxaa ku sugan yaa la waafaqsan yahay wuxuu faa'iideeyey mise khilaaf baa ku sugan khilaaf baa ku sugan sheekhu khilaafay ku sugnaa aqwaasha mid ka mid ayuu inoo sheegay ayuu inoo sheegay waay <clears throat> culimada qaarkood waxay idhahdaan culimada qaarkood waxay idhahdaan xadiiska aaxaadka iyo xadiiska mutawaatirka waxay ku kala duwan yihiin mutawaatirka dee lama baxsiyo rijaashiisa waayo de xad la baxsiyo uu dhaafayba waa talayli waxa weeyaan jamac kaiira oo karadoodu cibro leedahay ya kairo iyo badi cibro leh aanay suurtagala inay been isku khilaa been isku maaragtay ku heshiiyaan ayaaba dee laga warinaya waa talayli soo ma ayaaba xadiiskaas warinaya waay ama xadiidka axaadka xadiiska axaadka waa la baxsiya waa la baxsiyaa waay intaasuu sheekhu halkanna inoogu sheegay intaas ayuu halkan sheekhu inoogu sheegay haddii maalan aan aan aan mithaal keeno oo axaadiis badan baa kusoo aroortay ducada iyo fadligeeda aada u badan axaadiis badan baa waxay ku soo aroortay ducada marka la ducaysanayo in qofku uu gacmo kor u qaado axaadiis badan baa kusoo arortayda rafculyadayn fi ducaa axaadiistaa rafculyadayn fi ducaa kusoo aroortay ma mutawaatir lafdiya mise waa mutawaatir macnawi m hmm. war hadla waa mutawaatir macnawi mutawaatirka lafdiga maxaynu nihi waxaa laysku waafaqsay laysku waafaqay lafdigiisa soo ma waa hagaag <clears throat> aqsaamu lxadiidi alaxaad xadiidka axaadka qaybihiisa min xayu cadad aqsaamu xadiidi alaxaadi xadiidka axaadka aqsaamtiisa min xayu cadad rijaal طabaqaati sanad marka laga eego xagga sanadkiisa iyo abtirsiintiisu raggaa sanadka ku jira dabaqaadkay u qeybsamaan dabaqad waliba intay tahay marka laga eego qaybuhu u qeybsamo ila waa nagri waa ictibaarkii koobaad kahay soo ma ha tixgelintii koobaadee la qaybiyey waxay ahayd marka la eego dabaqaadka sanadkaasi ka kooban yahay dabaqad walba tirada ay tahay waay haadaa mabxahuhaa weeyaan ama hada hada baabu aqsaam اxadiid alaxaad min xayu cadad rijaal abaqaati sanad alxadiid اlmashhuur u kaale saddex buu qaybsaana mashhuur iyo casiiz iyo ariib iyo hariib culimadu sidaan idiin sheegay culumta cilmiga ku-a daqiiqa ee cilmiga waxa weeyaan ku sheegan waxaa kamida inaad taqaano culimo kasta isilaaxaadka ay leeyihiin inaad taqaano fan kasta inaad isilaaxaadkiisii garanayso iyo eray bixinadiis fan kastoo fununta cilmiga ka midi fiqi ha noqdo xadiis ha noqdo luuqa ha noqdo sarfi ha noqdo naxwo ha noqdo eh, waxa weyaan usuul ha noqdo eh, musalax ha noqdo balaaqa ha noqoto siiro ha noqoto fan kastoo fununta ka midi wuxuu leeyahy maxay mustalaxaad eray haddaanad erey bixinadaa aqoonin hadhow way adkaanaysaa waxyaaba qaarkood inaad fahanto buluqu maraan baad kala furtay maalan ama kitaab xadiis oo kalaabaad kala furtayba markaasaad waxaad ku aragtay ya rawaahu fulanu wa fulan wa fulan markii ciddii xadiiska warise la sheegay baa wuxuu caalimkii kitaabka qoray wuxuu raaciyey warafcu warafcuhu asaxu min waqihi wa rafcuhu asaxu min waqfihi haddaad tii tii carabiga ula kacdaad maxbo ku fasirto tira wa rafcuhu xadiiska in la goodo ayaa asaxu ka fiican min waqfihi waqfihi balfasir wakaas waxaa marfuuca halkan haddaad kii luuqada u fahanto hadalkan fahmi mayse waxa weeye wa rafcuhu xadiidkani inuu marfuuc yahoo qowlkii nebiga yahay baa asaxu ka saxixo badan min waqfihi inuu qowlka saxaabiga saxaabi yahay oo xadiiskan waxaa la ysku qabsaday ma qowl nebi baa mise waa qowl saxaabi labada qowl waxa sixo badan inuu qowl nebi yahay xadiisnisaas ujeedaan arma fahan xadiis kale sheegaya caalim culimada ka mid markaasuu leeyahay wlm wawaqfuhu asaxu ama walmawquufu asaxu mawquufkaa sixa badan ish walmawquuf asaxu walmawquufu asaxu adun muxadis kuguraa waxa weeye xadiiskan inuu hadal saxaabi yahay iyo inuu hadal nebi yahay labadaba waa la sheegay ama waa la wariyey laakiin waxaa xagga sixada iyo markii la baadhay awood badan inuu mawquuf yahay min qawli min qawli man min qawli saxaabi marka ahlucilmiga istilaaxaadkooda waa inaad fahanto tii kale sidii ragga qaarkood baad odhan doontaa walxadiisu xadiiskuna wa hada alxadiisu munqaicun bu i caalimkii kitaabkana su hada alxadiisu xadiiskan munqaicun mid googo an wey ma maraa xadiisku ya munqaicun mid googo an wey isaga luqadii carabigu ku fasira soo maarta halkaas ula ya wmursalan asaxu minhu mawsuula waay isilaaxaadka muxadisiinta ka midta waay alxadiisu xadiiskii almashhuuru xadiiskii mashhuurkaa wa huwa xadiiska mashhuurka koobaad qismiga koobaad waxa weeyaan marka la eego xagga cadadka dabaqaadka sanadka xadiis mashhuuraa la idhaha wa huwa xadiiska mashhuurka ma mid weeyo lahu ay u sugnaatay maa lahu waa wixii uu sugnaaday duruqun asaaniid oo maxsuuratun ku kooban duruqun duruqoo maxsuuratun ku kooban biakara min alaasatin saddex wax ka badan bay ku koobantay saddex wax ka badan saddex iyo wax ka badan bay ku koobantay saas saasuu ka wada saddex iyo wax ka badan bay ku koobantay yani dabaqada ugu yar waa saddex maa lam yabluq intaanu gaarin xadda tawaaturi ya maa kaana fii aqali dabaqaatihi arbacatun aw akaru buu yihi si kaluu cabirayo wuxuu yidhi maa kaana fii aqali abaqaatihi abaqaadkiisa ta ugu yara kii ay noqdeen weeye arbacatun afarkay noqdeen weeye halkan sheekhu wuxuu qaatay markuu tacriifiyey mashhuur wuxuu qaatay matniga saasaa inoo qoran waxaa inoo qoran in xadiiska mashhuurkaa dabaqada ugu yar dabaqaadka sanadkiisu ay tahay afar oo xadiiska dabaqada ugu yar dabaqaadka sanadkiisu ay yihiin afar saddex waa wixii dabaqaadka sanadkiisu saddex ka badan yihin bu kugu yiri macnaata inta ugu yar imise noqon doontaa afar bay noqon doontaa afar bay noqon doontaa waa sida halda matniga ku qoran sida matniga ku qoran maa lahu duruqun waa xadiiska usugnaatay duruqa maxsuuratun ku kooban biakara min alaasatin saddex wax ka badan bay ku koobantah biakara min alaasatin maxay ku kooban tahay saddex wax ka badan saddex wax ka badan waa misa afar wey yani dabaqad kastoo dabaqaadkiisa ka midi waa afar ama way ka badantah laakiin dabaqada ugu yari waa inay afar noqoto maa lam yabluq inta aanu weliba gaadhin xadda tawaaturi xadkii tawaaturka waa hagaag si kale u cabiro sheekhu wuxuu yihi maa kaana fii aqali abaqaatihi dabaqada dabaqaadkiisa ugu yari kay tahay weeye arbacatun afar aw akaro ama ay ka badan tahay laakiin aan tawaatur gaadhin in mashhuur sidaa lagu fasiraa oo waa sidaa la yidhaahdaa waa qowl ka mid a aqwaasha ahlilcilmiga laakiin qowlkaasi maaha qowlkii uu ku istiqraaray isilaaxa maragtaad isilaaxu hadda waqtigan mutaakhirkaa wuxuu ku ku istiqraaray in la yidhaahdo mashhuur waxaa la yidhaahdaa waa xadiiska maa rawaahu halaasatun ama maa kaana fi maa kaana lahu turuqu maxsuura bihalaasatin faakar walam yabluq xadda tawaatur waa wixii waa xadiiska duruqdiisa dabaqada ugu yari saddex iyo saddex tahay ee aan xaddu tawaatur gaarin marka xadiiska saddex qof ugu yaraadaan dabaqad dabaqaadkiisa ka midii ah saddex noqoto ama dabaqaadkiisa badankoodii wada saddex noqdaan xadiiskaasi mashhuur baa la idhaha saasaa saasaa ah sida mustaqirkaa ee caankaa ee mashhuurka mashhuurkaa hadda istilaaxu ku sugnaaday sidaa awgeed baa sheekhu markuu u yimi markuu xadiis kitaabka sharaxayay kitaabkiisa tuxfat rashiida wuu tacdiiliyey hadalkaasoo wuxuu yihi wasilaaxan huwa maa rawaahu halaasatun fa akar waa wixii saddex iyo ka badani weriyaan fii jamiici tabaqaati sanad tabaqaadka sanadkao dhami waa xadiiska sanad tabaqaadka sanadkiisoo dhami saddex iyo ka badan noqda laakiin aan xaddu tawaatur gaadhin dabaqada ugu yarina ay tahay saddex waxa kalena ka badan yihiin maaragta marka sidaa uu sharaxa ku sheegay hadalka kalena wuu tacdiiliye wuxuu yidhi maa kaana fii aqali abaqaatihi alaaatun fa akar waa wixii abaqaadkiisa saddex iyo wixii ka yari ay abaqaadkiisu saddex iyo wii saddex iyo wixii ka badan ay yihiin saddex iyo wixii ka badan ay yihiin marka sa saasaa sax sidaa awgeed waad tacdiilinaysaa halkaas halkaasi waad tacdiilinaysa waxaad qoraysaa maa lahu uruqu maxsuuratun uruqu maxsuura bialaaثatin faakar saasaad ku maa kaana lahu uruqu maxsuuratun bihalaaثatin faakar maa lam yabluq xadda tawaatur saasaad ka dhigaysaa bihalaaثatin faakar maa lam yabluq ama walam yabluq xadda tawaatur hay halka uu yihi maa kaana fii aqali طabaqaatihi arbacatu faakarna waxaad odhanaysaa maa kaana fii aqali طabaqaatihi halaaثat faakar halaaثat faakar maa kaana fii aqali طabaqaatihi halaaثat faakar sidaas wey waay marka halkaana wuxuu ku sheegay mashhuurka mashhuurka uu sheekhu inoo inoo inoo hadalkaa waxaynu ka saxnay xaggee sharaxa soo ma sharxuu sheekhu hadalkaasi ku saxay uu ku tacdiidiyey isaga iyo kaka dambeeyaba sharxuu ku tacdiidiyey maalan haddaynu tusaale sheegno culimada waxay qaarkood mihaaliyeen xadiidkii alamru bilgusli ida jaa axadukum iljumcata falyaktasil soo garamaysa midkiin hadduu jimcaye salaada jimce eh, yimaado oo uu ku talagalo inuu yimaado oo uu imanaayo ha soo ha soo maydha bu nabig alayh isalatu asalaam xadiiskaasi ya waxa weeyaan dabaqat saxaaba waxaa wariyey saddex qof wax ka badan ya saddex qof wax ka badan dabadeedna dabaqaadkii kalena way kasii bateenoo intashara wazaad ayay yidhaahdeen ahlulcilmiga qaarkood marka xadiiskaasi ba ala ahlilcilmi u miaaliye alaa kulli xaal waxaad ii qabataa muxadisiini markay ku hada xadiisun mashhuur sida istilaaxooda ku istiqraaray waa laga yaabaa inay alfaad kale u isticmaa siyaabo kale u isticmaalaane waxa weeyaan xadiiska saddex qof dabaqo kastoo dabaqaadkiisa ka mid ihi saddex qof iyo ka badani wariyeen ee dabaqada ugu yari ama laba ha noqoto ama laba dabaqaod ha noqdaan ama sadde dabaqada ugu yari ay saddex tahay dabaqada ugu yar baa saddexa saddex hadduu hoosu maro wax kale noqon doonta waa fahanteen sooma kaa mashhuur baa laa hada mashhuur isilaaxi muxadisiintu waa waxa kale isticmaalaan lafdiga mashhuur waxa kale u isticmaalaan macno kale waa faa'iidaan taasi idiin sheegayn macno kale u isticmaalaan waa maxay waxay u isticmaalaan mashhtahara cala alsina calى alsina xadiiska dadka dhexdooda ku faafay ee mashhuurka caanka ka noqday axaadiistaana mashhuur bay dhahan waa axaadiis mashhuura ay dhahdaan axaadiis mashhuura waa macno kale oo ay u isticmaalaan laakiin baabka aaxaadka marka la joogo mashhuur waxaa loo isticmaalaa xadiiska dabaqo dabaqaadkiisa sanadkiisa kamidihi ay saddex iyo eh, eh, eh, saddex saddex ay ay ay tahay ama dabaqaadka sanadkiisoo dhami ama intoo badani ay saddex yihiin ama tooda ugu yar saddex tahay bacdu ahlilcilmi ba waxay idhahdeen xadiiska laba qof yani aqwaal kalaa ku sugan aqwaal kalaa ku sugan mashhuurka muxadisiintu qaarkood aqwaal kaley leeyihiin sida awgeed taynu hadda sheegnay waa qowlkii uu istilaaxu ku istiqraaray waadix sooma sanadkana sidiisaba dabaqaad baa loo qaybiya dabaqaadku waxa weeya lod lod lodod hada rijaalu hada sanadee dabaqaad marka lagu leeyahy waxaa lagu leeya waa waa dad lod walba dhinac isu raacsan yahay oo iminka saxaabadu waa abaqo taabiciintuna waa abaqo atbaacu taabiciintuna waa abaqo ciddii iyaga kasii dambeysay ee kusoo xigtay waa abaqo waa sidaas waadix sooma ha dadku waa abaqaad waa darajaad waa kala lodlod mararka qaarkood abaqaadka marka ilmi cilmu abaqaad cilmi la baa jira oy culimada muxadiiintu ka hadlaan abaqaadka mararka qaarkood ayaa qolo isku dabaqaa ayaa iyaga laftooda maraatib loo kala guraya oo iminka saxaabadu haddaynu dhanaa saxaabadu waa dabaqa waaxida macnaheedu maaha inay dhammaantood isku wada martabad yihiin iyaga laftoodu maraatib bay noqon karaan ha walahada culimada qaarkood saxaabada dabaqaad bay u qaybiyeen asaabiqiin nimanka islaamka u dheereeyey waxa weeyaan ahlu beder waxa weeyaan dadkii yowmalfatxa waxa weeyaan islaamay saasaa loo loo kala guray saxabada soo ma kala fadli badna ya markaas iyaga lafteed baa abaqaad laga dhiga marka cilmi dhan baa jira oo cilmi abaqaat la yidhahdo cilmi aabaqaat la yidhaahdo hadda waxaad ii qabataa xadiiska ahi waa xadiiska sanadkiisa oo dhan ay wariyaan saddex qof iyo ka badani xad tirada warisayna xataa waa toraanay gaadhin xadiiska casiiskahina waa xadiiska abaqaadka sanadkiisa abaqo kamid ihi waxa weye dabaqaadka sanadkiisa ruwaadda wariya ay noqdaan laba iyo ka badan dabaqaad kasta waa inay noqoto laba iyo ka badan ha xadiiska gariibkayna waa xadiiska dabaqaadka sanadkiisa dabaqo kamid a ama dhammaantoodba ay dabaqo kasta hal qof keliya noqoto kaana waxaa la idhahdaa ariib kaana waxa la idhahda ariib kelidii sidaas ayaa saddexdaa qaybood culimadu ay u kala saareen ay kala saareen wallahu subxaana wa tacala aclam axkam wabillahi jala wacala atawfiiq